barbardhaco iyo badin baf kale lawaa barbardhaco iyo badin baf kale lawaa wax mideeya weeyaan qaysboortiis weeye kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur ee keyane markale ismaqal wanaagsan waa khamiis taarikhduna ku beegan tahay toddobada bisha labtobnaad ee disembar sannada laba kun qodobada barnaamijka ciyaaraha dowraad ku maqli doontaan adduunya badmana waxaa ka noqonaya muxuu erigtanha ka yiri guushii ay kooxdiisu xalay ka gaadhay dhigeeda chelsea ferdinand oo magacaabay xidigo uu ka shalaynayo inay manchester united aysan la soo saxiixan kolob oo ka hadlay guushii kooxdiisu xalay ka gaadhay sheffield united guardiola oo markaasi dhabarka saartay eeda guuldaradii xalay kasoo gaartay aston villa kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha manchester united chelsea ayaa falanqeyn doonaa wararka kala iibsiga suuqu kama marna sidoo kale kulamada caawa la ciyaari doono ayaa barnaamijka qayb ka ah mar kale u diyaargarooba dhageysiga barnaamijka ciyaaraha duur ee kn aynu ku bilaawnay eh, taabaraha kooxda manchester united eric tenhag ayaa ka hadlay guushii kooxdiisa xalay ka gaartay naadiga chelsea taabaraha kooxda manchester united eric tenhag ayaa kasoo muuqday war-saxaafadeed kadib markii ay labiiyo hal kooxdiisa ku garaaceen kooxda chelsea kulan ka tirsan horyaalka english premier league wuxuu yidhi mar walba waan caban karnaa laakiin waan ku faraxsannahay natiijada iyo waxqabadka waan u qalanay Waxaan rajeynayaa in aan fariintan u dirno taageerayaasha, laakiin kan waa qaabkeena. Sidoo kale, soddonkii daqiiqo ee ugu horreeyay si fiican ayaan ciyaarta markaas ugu soo muujinay bandhigeenna. Marka laga eego qaab ciyaareedka, ma ahayn lagamana maarmo in nagala dhaliyo goolka. Waxaan xiranay garoonka, waa in aan qaadnaa tallaabo waxaan u soconnaa jihada saxda ah kooxdan waxay noqon doontaa mid wanaagsan mashruucan waxauu noqon doonaa mid naadigu ay markaasi ku soo hayso natiijooyin kale oo aad u fara badan sidoo kalena waxa uu sheegay in aysan markaa ay tahay inay diiradda saaraan sidii ay kaalimaha sare ee horyaalka english premier leaga ay uga soo muuqan lahaayeen dhigiisana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola oo isna kasoo muuqday war-saxaafadeed kadib guuldaradii hal iyo ebeerka ahayd ee kasoo gaartay Aston Villa kulan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxa uu yidhi Aston Villa si fiican ayay u ciyaartay qeybta hore maanan dhaqaaqin markii aan kubad haysano qeybta labaad aad ayaan u fiicnayn waxaanan helnay fursado laakiin waxaan ku dhibaatoonay dhaqdhaqaaqa saxda ah Guardiola ayaa qirtay in ay markaasi dhibano u noqdeen inay dhamaystiri waayeen fursadihii ay heleen isla markaana ay u bedeli waayeen gool ay ku xaqiijin lahaayeen natiijada iyo hoggaanka ciyaarta. Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Waa in aan aqbalnaa in Aston Villa ay naga fiicnayd, waana inaan diiradda saarno kulanka soo socda ee Luton.” Luton ayaa markaasi habeenkii sii horeysay waxa ay ku dhibtoodeen inay ka adkaadaan aadiga arsenaal ciyaar la iska dhaliyay toddoba gool oo kusoo idlaatay afar iyo saddex kooxda mancity ayaa markaasi u dhaadhacday kaalinta afaraad ee kala sareynta horyaalka bermer leaga iyadoo leh soddon dhibcood oo keliya kooxda tababare pep guardiola ee mancity ayaa haatan bilaaguul ah afartii kulan ee u dambeeyey ee horyaalka bermer leaga mancity ayaa barbaro gashay saddex kulan halka laga badiyay kulan kaliya afartii kulan ee ugu dambeeyey ee ciyaarta horyaalka English Premier League. Guardiola iyo sidoo kale jamaahiirta Man City ayaysan ahayn wax ay filayeen wixii xalaytu ay kala kulmeen naadiga Aston Villa. Premier League ayaanu noqday naadi markaasi ama kooxaha in aysan lagu tasho karin dhibic walba oo kaasoo gasha kooxda kaasoo horjeeda waxaana laga dareemayay in aysan isu babacdhigi karin naadiyada aston villa iyo sidoo kale manchester city marka la fiiriyo awooda haatan ka jirta english premier leaga tii oo ay jirta haddana waxaa dhacday in sidaa looga adkaaday naadiga markaasi manchester city marusi bucetino isaga xalay waxa uu isna qaatay markaasi guuldarro kale chelsia weli waxaa laga dareemayaa jahwareerka ku aadan in ay soo laabasho cajiiba la timaado taabaraha kooxda chelsea murici bocetino ayaa qirtay manchester united ee u qalantay guushii ay ka gaarta labiiyo halka taasoo kooxdiisa lagu garaacay kulan ka tirsan horyaalka berber league taabaraha ayaa manchester united way u qalantay inay badiso way adkayd bilowgii waxaan muujinay markaasi tabarteena ku aadan in aan wax walba ka bedeli karno ciyaarta kooxda chelsea ayaa ku jirta kaalinta tobnaad ee kala sareynta horyaalka premier leaga iyadoo leh sagaal dhibcood oo qura shan kulan oo la ciyaaray kooxda chelsea ayaa keliya badisay shan kulan shan iyo kulan ee ay ciyaartay ilaa haatan halka laga badiyey lix kulan waxaana laleeyahay waa rikoor aad u liita marka la fiiriyo Chelsea in haatan ay halkaa xaaladeedu marayso waana wax mudooyinka ugu dambeeyay Chelsea ay caado ka dhigatay inay guuldarrooyin iyo sidoo kale la timaado inaysan firfircooni badan aysan u heynin in ay ku guuleysato horyaalka ama ay hore ugu dhaqaaqday hogaanka Rio Ferdinand ayaa weli ka murugsan in ayna Manchester United la soo saxiixan xidigaha Declan Rice suuqii xagaagan Declan Rice oo West Ham uga yimid Arsenal ayaa ahaa xidig bandhig fiican ka dhex sameynaya hagagada emirates stadium iyadoo uu xidigan uu muujinayo bandhigiisa ku aadan in laga soo bixiyey lacag gaaraysa boqol milyan kooxda manchester united ayaa lala xidhiidhinayay xidiga reer england intii badneyd xirfadiisa ciyaareed si kastaba ha ahaatee xidiga reer england ayaa go-aansaday inuu ku biiro kooxda arsenal suuqii xagaagan kadib markii uu rays si cajiib ah ugu bilowday xilli ciyaareed ferdinand ayaana ka shalaynaya inayna kooxdiisu u dhaqaaqin saxiixa xidiga digland rays ayaa ahaa xidigii ay ahayd united inay u dhaqaaqdo boqolkiiba boqol ayuu yidhi ferdinand oo ka mid ah daafacyadii waqtiga adag ama waqtiga dheer ku soo qaatay naadiga ku ciyaarta old trafford stadium ee manchester united waxaan aad odhan kartaa ma jirto xidig khadka dhexe oo leh awoodiisa haatan marka laga yimaado jude billingham oo isna ku wacdareynaya kooxda ka ciyaarta la liga spain ee real madrid keliya ma ahan qaab ciyaareedkiisa laakiin sidoo kale awoodiisa hogaaminimo ayaa ah mid markaasi muuqata ayuu yiri weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duurekeen show. weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha duhur ee k n liverpool xalay waxay marti ku ahayd bramal land oo ay ugu tagtay sheffield united waxaana uu tababare gorgian colob afar bedel ku sameeyey safkiisii guusha waqtiga dambe ah axaddii ay ka gaadhay fulham oo dhammaadkii ka taqaluseen joy matib oo dhaawacmay ayaa waxaa bedelay ibraahim konote sidoo kalena joy gomes ayaa kusoo bilowday difaaca bidix oo na costas oo si joogto ah u ciyaarayay bishii ugu dambeysay halka wetaro endo uu booska khadka dhexe kala baxay rayaan rayaan grafenberg oo uu ka garab ciyaarayay alexis mak alister iyo sidoo kale dominic zabzolia weerarka dhexe ayaa waxaa kusoo bilowday cody gagbo oo bedelay darwin nones oo darsin goolal ah khasaariyey ciyaartii rafaadka ay kaga adkaadeen fulham shaxda rasmiga ah ayaana kala ahayd keller alexander arnold canote vandide gomes enzo macalister sabazolia saalax gagbo iyo dias kaydka ayay halmar kasoo wada muuqdeen si wada adriano hadriano bitaluga nunes jones eliot ayaa sidoo kale xidiga fara badan oo kamid yahay bradley sheffield united ayaa iyana kusoo gashay eh, foderham bogle axmed hosdij robinson trasti magti zosa hamer brokis azulah iyo sidoo kale arger kaydka ayaa waxa u fadhiyey xidiga ay kamid yihiin davies low flag trore thomas norwood slaman iyo sidoo kale seriki ciyaartan ayayna liverpool waxay ku gaartay guul ay u baahneyd iyadoo markaasi ku adkaatay labiyi eber ee ka kala heshay xidigaha virgil vandage oo daqiiqadii soddoniyo toddobaadba shabaqa gaaray sidaasna hogaanka ugu dhiibay naadiga liverpool liverpool waxaa ka muuqata dhiiranaan aada u xoogan taasoo ay ku dooneyso in ay ku loolanto horyaalka english premier league oo ay tartan xoogan ay kula jirto kooxaha arsenal city iyo sidoo kale astonvilla oo kaalinta afraad soo cariirsatay ciyaarta oo sii socotayna ah, gunaanadkii markii lagu sii dhowyahay daqiiqadihii lagu daray ciyaarta zabazoli ayaa daqiiqadii sagaashan iyo afarad ah isna shabaqa duldhigay goosha labaad sidaas ayayna liverpool mar kale ku hogaamisay kulankii xalay ay martida u ahayd sheffield united liverpool haatan ciyaarihiida marka loo fiiriyo kulamadii ugu dambeeyay waxay ahayd mid foom fiican haysata islamarkaana badinaysay dhammaan kulamadii ay soo ciyaartay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka bermer leaga ayayna sidaas kusoo gashay iyada oo haysata soddon afar dhibcood arsenaal ayaa kaalinta koowaad ku jirta oo haysata lix iyo dhibcood oo markaa waxa ay ka sareysaa laba dhibcood oo keliya aslaamuila ayaa iyana kaalinta saddexaad soo gashay iyadoo kasoo adkaatay naadiga u tartamaysa difaaca horyaalka english premier league ee mancity waxa ayna haysataa soddon iyo laba dhibcood sidaas ayaana city loogu riday kaalinta afraad liverpool ayaa waxaa la leeyahay waxa ay ku socotaa dardar xoogan marka loo fiiriyo kulanka soo aadan haddii arsenal ay kufto inay ka faaiideysan karto inay qabato hogaanka horyaalka english premier leaga oo sanadkan aada u xiiso badan marka la fiiriyo sida kooxaha dhammaantood ay yihiin kuwa awoodooda ay siman tahay waxaa jirta in hadda ka hor ay premier leaga kooxaha bigsiska la yirahdo ama kooxaha waaweyn oo kaliya ay lahaayeen awoodda ugu badan ee horyaalkan balse haatan aysan jirinin koox kaliya lagu haleyn karo awooda horyaalkan maadaama dhammaan kooxaha yaryar la arkayo iyaga oo guuldaro dhabarka u saarinaya naadiyaasha waaweyn oo ay tusaalihii ugu dambeeyay ahayd in aston villa ay markaa dhegta u dartay naadiga difaacaneysa tartanka horyaalka english premier league haddaba wuxuu tababaraha kooxda liverpool ee jorgon colob ka yiri guushii xalay ay ka gaareen sheffield united tababaraha kooxda liverpool ee georgian colob ayaa ka hadlay guushii ay kooxdiisa labihii eber uga badisay sheffield kulan ka tirsan horyaalka english premier league runtii aad ayaan u faraxsanahay waxay ahayd qaab ciyaareed aada u bislaaday oo dabacsan markii ay fursad helaan inta badan xidigaha dhammaantood waxay ahaayeen kuwa diirada saaray kulanka waxaana ay diyaar u ahaayeen in ay si fiican u difaadaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi goolka hore waxa uu ahaa mid cajiib ah waxaanu jeclaan lahayn in aanu waqti hore ciyaarta soo afjarno laakiin waxa uu ahaa kulanku mid aada u xiiso badan wuxuu kusoo gebagabeeyey waxaan doonaynay inaan hal iyo eber ku hogaamino sababtoo ah waxay ahayd mid kacsan tuurasho walba waxay u taagan tahay xaaladda ugu khatarta badan runtii way adkeyd in la difaacdo laakiin taas waan ka gudubnay waxaana helnay saddexda dhibcood waxaana sii wadaynaa inaan sii horumarino kooxda liverpool ayaa leh soddon laba dhibcood waxayna ku jirtaa kaalinta labaad iyaga oo laba dhibcood ka dambeeya hogaamiyaasha tartanka english premier leaga ee arsenal colob waxa uu sheegay in dhammaan xidigihiisu isagaba ay ka go-an tahay inay horumar ka sameeyaan naadiga liverpool oo uu ku sameeyey dayactirkii ugu xoganaa muddo kadib isagoona u qaaday koobab waaweyn oo taariikh leh kuwaas ay ka mid ahaayeen kuguuleysiga tartanka caalamiga ah ee ueva champions league kolob ayaa sidoo kale horyaalka la qaaday adiga liverpool waxa uuna soo marsiiyey waqti aada cajiib u ah islamarkaana uu guulo wax ku oola ku hogaamiyey naadiga ku ciyaarta amfield road kooxda liverpool ayaa halkeeda kasii wada guulaha xidhiidhka ahaa ee english premier league waxa ayna guul aad u qiimo badan oo aada u adag kasoo gaadhay dhinkeeda sheffield united oo laba gooliyo waxba ay ayaa soo adkaatay wareegii shan iyo tobnaad ee horyaalka english premier league liverpool ayaa ahayd kooxdii ugu fiicnayd kulankan ciyaartoydeeduna waxay maamulayeen sidii ay wax u dhaceen bilowgii hore tababaraha liverpool jorgen colob ayaa kulanka kusoo galay shaaxda ugu adag laad koorna ah uu virgal vandij awooday inuu gool ka dhigo daqiiqadii soddon iyo toddobaad isaga oo kooxdiisa u dhiibay hogaanka ciyaarta intaasi kadib ciyaarta ayaa waxa ay ku joogtay qadka dhexe iyadoo ay xidigaha liverpool maamulayeen ciyaarta xidiga dominic zabazolia ayaana daqiiqadii sagaashan iyo afaraad duldhigay shabaqa goolka labaad ee liverpool ee ciyaarta sidaas ay ku go-aamisay natiijada natiijada liverpool ayaana kor u qaaday dhibcaheeda iyagoo markaa rajo weyn gelinaya inay ku tartamaan hogaanka english premier league isla wararka liverpool ayaan ku guda jirnay kooxda kubadda cagta liverpool ayaa waxaa leeyahay guusha ay ka gaartay naadiga ugu hooseysa horyaalka brimier league ee sheffield united waxa ay u horseeday inay ku dhawaato hogaanka ingiriis premier league labada gool ee qeybta hore ciyaarta ama labada gool oo kala yimid qeybta hore iyo qeybta dambe ee ciyaarta ayaa ka dhigay inay liverpool sidaa ay kusii wado kooxda martida loo ahaa ayaana sameynaysay dadaal badan si jamaahiirteeda ay u soo buuxiyaan garoonka barmal lane ay niyadda ugu dejiyaan uguna muujiyaan in ay ka dagaalamayaan in ay heerka labaad u dhacaan kuwaasoo markaasi xalay iyana mar kale guuldaro culus dhabarka loo saariyay horyaalka ingiriis bermerliga isagu ma lahan wax markaasi awood ah oo u dhexeeya farqiga kooxaha haatan ciyaaraha iyadoo dhammaan kooxuhu ay yihiin kuwa mid walba looga cabsi qaba inaad ka ilaashan karto natiijadaada kulankii weynaa ee xalay dhexmaray naadiyaasha manchester united iyo chelseaa ah ayaa ahaa kulan aad ay ugu dagaalameen labada kooxoodba ciyaarta ka dhacday gegada ultraford ayaana sababtay in ereg tenhag uu keydka u diro marcos rashford iyo waliba antony waxa uuna ka doortay alexander garnajo iyo antonio iyo rosmas hotland oo uu kusoo wada bilaabay safka hore ee weerarka radio filis oo sabtidii guuldaro xanuun badan oo hal iyo eber ahayd kala soo kulantay newcastle united waxa wax kale uu teenhaga fadhiisiiyey aaron wambisaka iyo sidoo kale kobi miano iyadoo ay safka hore kusoo bilaabeen sofian amrabat iyo sidoo kale victor lindelof chelsea waxaa dib ugu soo laabtay cole balmer oo bedelay markaasi ganor galagar oo u maqnaa markaasi ganaaxa kaadhacsaan ah oo uu qaatay ciyaartii brighton axaddii waxaa kale uu taabaraha munusi bujetino doortay kokurello oo uu markaasi kayd ka dhigay benot badyaashili iyadoo afar difaac ah ay kusoo gashay garoonka kulankan oo ahaa mid cajiib ah ayay labada naadib lasoo shax tageen hayna ku bilaabno manchester united onana ayaa goolka kusoo hogaamiyay dalot lindalof maguire show amrabat tomany fernandes garnajo antony iyo hojland kaydka ayay kasoo wada muuqdeen marshal rashford regolon ambisaka fandabig evan iyo sidoo kale xidiga kale chelsea ayaa iyana kusoo bilowday sanchez corella zazi silva colwill sterling fernandes sido mutrig palmer iyo jackson kaydka ayaa waxaa kasoo muuqday bedrovich bedashili roger james matsen david matos sidoo kale castellin iyo xidigo kale iyagoo uu markaa bujtino uu mar walbaba la dhacsanaa qaabciyaareedka kooxdiisa chelsea ayaa muddooyinka ugu dambeeyey marka ay la ciyaareyso kooxaha waaweyn waxay ahayd mid si xoog ah markaasi oga soo muuqata kulamada waaweyn oo ay ka hor imaaneysay naadiyaasha horyaalka brmerlog kuwooda ugu sareeya chelsea ayaana marka loo fiiriyo hoos u dhaca ku yimid xilli ciyaareedkan waxay ahayd mid walba waxay ahayd mid mar walba oo ay wajahayso kooxaha waaweyne u ciyaarta qaab ciyaareed cajiiba iyadoo soo bandhigta awooddeeda ku aadan in ay kooxada kale markaasi dhibcaha kula dirir karto wararka kale ee la xiriira ciyaaraha haddii aan sii fiirinona difaaca dhexe ee kooxda liverpool joy matib ayaa waxaa laleeyahay waxaa soo gaaray dhaawac aada u xoogan waana arbaaxo weyn oo ku dhacday kooxda liverpool maadaama matib uu maqnaan doono ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka heshiiskiisa hadda waxa uu dhacayaa juun bujutino ciyaarta kadib hadlo waxa uu sheegay manchester united way u qalantay inay badiso ciyaarta waxayna muujiyeen tamar aada u weyn waxaa laga yaabaa inay na saameysay sababtoo ah waxaan la ciyaarnay hadda hal ciyaaryahan oo ka yar lixdan daqiiqo ciyaartoyda lamidka ciyaarta noocana way adag tahay in la qiimeeyo warar kale waxay sheegayaan oo haatan soo dhacay santos in loo dhaadhiciyo horyaalka heerka labaad muddo boqol toban iyo kow sano kadib kooxdan ay usoo ciyaareen xidiga uu kamid yahay bele iyo nemar junior ayaa markaas ka ciyaari doonta horyaalka heerka labaad ee dalka brazil enrika ciyaaryahanka la yaraado ayaa dhaliyay lix gool sideedii kulan ee ugu dambeeyay ee balamares isagoo oo taariikh sameynaya waxa uuna dhaafay rikoorkii neymar hadda waxa uu jiraa ama ku jiraa kaalinta labaad ee ka dambeeya ronaldo goolasha ugu badan ee brazilian league ee ay dhaliyeen ciyaaryahanada ka yar toddobiyo sano pep guardiola waxauu sheegay ston villa waxay ahayd kooxdii ugu fiicneyd garoonka caawa waxa ay ciyaareen markaasi ciyaar fantastic ah waxaanan ku dhibtoonay in aan sameyno hanaankeena oo aan noqono kuwa kusii dagaala ama dagaal badan ku bixiya daqiiqadaha qaarkood kooxdii fiicneyd ayaana badisay kafarat shkhelia xidiga u ciyaara napoli waxa uu sheegay in real madrid ay ahayd kooxda uu jeclaa caruurnimadiisa balse waxa uu sheegay haatan boqolkiiba boqol diirada waxaan saarayaa napoli waxaana sameynayaa sida ugu fiican si aan u caawiyo kooxdeeda xitaa kama fakarayo mustaqbalkayga sidaa waxa keliya ee aan ka fakarayo waa napoli waxaana ku dareemayaa farxad halkan ayuu u sheegay markaasi kooxda antonio waxauu sheegay in ciyaartu u baahan tahay in diirada la saaro dhinaca jirka iyo maskaxda tani waa sababta laga maarmaanka ay u tahay inaan helo xilli ciyaareed fiican oo ka horeeya xilli ciyaareedyada kale taasoo aanan fursad u helinin inaan ka qayb galo waxaan isku dayaa inaan ka hortago waqtigaa si aan ula mid noqdo asxaabteyda kale kooxda ka ciyaarta eran tanaag oo la weydiiyey saxiixyada janaayo waxauu sheegay uma maleynayo in ciyaartooy lasoo saxiixan doono haddii ay sidaas tahay habka united waa inuu noqdaa haddii aad horumarin karto kooxdaada markastana waa inaad samaysaa ayuu u sheegay ta atletic waxaana ka filaynaa ciyaaryahan kasta inuu bixiyo juhdiga iyo dadaal walba oo loogu talagalay in ciyaaryahan ay karaankiisa yihiin ama uu bixin karo guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duhuuraad kala socoteen k n n waaga intaas shariif ayaa farsameynayay anigu bootaan la socodsiinaya nabadgelyo